waa dadka dilka iyo boobka iyo dhacaya waxyaalahaas kuwa noolaa arrintoodu ayadoon ismay dhexe mari jirin bilo laakiin ay xurmeeyaan oy weyneeyaan baa jirto afar bilood ah oo bilahan dee imaka ilaa waqtiga xurmadii leh waa bisha rajab iyo saddexan bilood ee iskuba xiga midna aan kuba jirno midna ay naga dambayso midna aan soo dhaafnay dulqacda dulxija iyo muxaram intaas ayaa bilaha xurmada la ah marka halkan walow lafdigu shahri uu mufrad yahay laakiin jinsi ahaan baan ku fasiranaynaayo maaha bil keliya uma jeedaane bilihii afartahabay u jeedaan waayo xadiidka riwaayaadkiisa dambe ayaa waxaa inoogu iman doonaa ilaa fii ashhuri اlxarami ama ashhuri اlxurum ama bilaha xurmada la ayaa inoo iman doona iyadoo lafti jamaca marka halkan jinsi baa looga jeedaa sababtuna waxa weeye bilaha dagaalka way dayn jireen waa la isdhex mari jiray ruuxu xataa ninkuu weligiiba daydayi jiruu doonayo inuu dilaa markaa dee aar ah, isagoo dee cid hore ugu aarayiyo waxyaalo hadduu waktigaa la kulmo ma taaban jirin oo muu taaban jirin ninkii aabihii dilu weligii doondoonayay oo way aad bay u weynayn jireen haddaba dilahaasun baanu soo dhex mari karnaa ku soo gaadhi karnaaye laakiin wakti kale kuma soo gaadhi karno taas bayna saa daraaddeed bay bilaha dee xajka ay u iman jireen carab meel kasta uga soo xaji jirtay sababtu bilahaas waa bilo amni bay ahaayeen oo la ilaa fii shahri اlxaraami cibaara dhici karta inay noo soo noqnoqoto kitaabka meelo kalena aan kuba aragno oo meelaha kale kutubta kalena laguba arko oo halkan waxay keenaysay had iyo goor markay sife iyo mawsuuf ama nactiyo madxuuf noqdo tacriifkiiyo tankiirka isku waafaqaan oo tacriifkiiyo tankiirka ujeedadu haddii dee imika mancuudka oo kale uu macrifo yahay nactigiisuna macrifuu noqdaa say tadkiir iyo taaniif isugu waafaqayaan imika taasi iyado mid arrin kalena jirta oo bal imikay waxaa kaloo jirta imika bal haddii aanay taasi waa iswaafaqan iyado markaa waayo asalkeeda taasaan ugaba jeedaa min imika halkan idaafa jirta idaafadiina waxay keenaysay imika halkan oo iyaguba inay nacti baabkeed noqoto san aan shay keliya cayntii laysuguba idaafaynoo ilaa fi shahri lxaraami bishii xurmada la adigu shaygii unoo laysu idaafeeyo marka maxaada qaarkood iyagu tan way banayaan sida reer kuufa iyo macnaa waxay kaba dhigayaan in habkan inuu iskaba banaan yaliba laakiin qolooyin aan banayn baa waxay meesha qadaraan iyo meelaha lamida oo kale sida masjidul oo kale iyo wixii laba mid ahaa ilaa fi shahri lwaqti alxaraami waqtigaa xurmada leh bishiisii uun mooyaane waa meelahan adigu saydayn masjiduljaamicna masjid makan almakan aljaamici iyo waxaas oo bal matalan imanka halkan nacti baabkii maaha waa dee kuwa kala iyagu asalkeeda kaba dhigay idaafati sifati lmawsuuf waa sifadii oo mawsuufkeedii loo idaafeeyey usluufka halkanna waa shay keliya uunoo bal markaa waxa keenaya uunin bal dee iyadoo taas la baneeyo iyo dee nuxaada qaarkood iskaba banaysoo dhibaata ma jirte laakiin waxaa muhima ah inaan u ogaanay jinsi ahaan inay tahay oo bilihii oo dhan ay ujeedaan xurmada lahaa famurnaa kol hadday soo gaadheen bay doonayaan waxay la tagaan dhibyaraan kuguma soo noqnoqonayna weeyaan oo had iyo goor nooga sahlana inaanu kuba nimaadno walow dee masaafadii kayba imanayeen ay aad u dheerayd famurnaa namar biamrin amar nacmalu bihi aan ku camalfallo amar annagu aanu ku camalfallana amar wanadcu ilayhi aanu uguba yeedhno man waraa'anaa cidda naga dambeeyaba waxa annagu aanu ku dhaqanno dadkii aanu kaba nimi ee naga dambeeyeyna aanu iyagiina farno waa kii lahaaba dee waa iyagii yeedhidii laysugu yeedhayo iimaankii xifdigiisii ciddii aanu gaadhin la gaadhsiinaya waa umuurihii tarjamade wanadcu ilayhi min waraa'ana qaala rasuulka ilaahi wuxuu uhi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh amurukum waxaan amrayaa biarbacin afar waanhaakum waxaan idinkaba nahayayaa can arbacin afar shay baan idin farayaa afarna waan idiin diidayaa aliimaani billahi rumayn ilaahay la rumeeyo kaas baan idin amrayaa uma fasaraha wuxuu rasuulka ilaahay ku fasirayo lahum iyaga waa iimaankan ama khasladan baan leenahay tan koobaad ayuu u fasirayo wuxuu ugu fasiro faqaala wuxuu yihi shaati an laa ilaha ila اllah waana muxamada rasuul الlah waiqaami الصalaati waitaaءi الzakaati waan tu'aduu khumusa maa ganimtum oo rasuulka ilaahay afartii u amray wuxuu yidhi waa aliimaani biاllah <coughs> kii usii fasiro wuxuu yidhi iimaankii bilah kuma fasiray shaata an laa ilaha allah waa qirad la qiro ilaah dee xaq lagu caabudo on ilaahay ahayn inaanu jirin wa muxamada rasuul wa iqaami salaati wa itaai zakaat marka markaan afar ahaan eegno ay afar ahayd bal dee shaati an laa ilaha illa ana muxamadan rasuul wa iqaami salaati wa itaai zakaat laakiin wasoomi ramadaana inoo dambayso kolleyta afraad noqonaya imika halkan ti afraad waxaabay noqon wa an tu'adduu ina gudataan khumusa maa hanimtum wixii aad soo haniimaysateen ee gaalada dagaalamaysaan aad ka hesheen ee haniimo ahaa ee shan meelood marka loo qaybiyo meel ahaan dee taas waata waclamu anamaa hanimtum shayin faana lilahi khumusahu kaasba weeye khumuska aad bixisaan oo gaar isaga saartaan ciddii debel bal ilaahay siiyeyna qaybteedu ay noqoto cidda qaadanaysa idinkuse arbacatu akhmaaskaasun ciddii dee bal dagaalkaama jiha kaa gashay ay yeelato xadiidka bal waan isu wada gegeysan doonaa mar baan dee kusoo laabi doonaa afartii bal imaka halkan afar baaba inoo noqon waayo shahadati an laa ila lah ana muxamada rasuul waa mid keliya riwaaya inoo dambaysa waa caqada waaxidatan taas halkan kalena waa an tuaduu khumusa maa hanimtum haddaan eegno ti afraad bay noqon e laakiin bal umuuro kalan arki doona wa anhaakum waxaan idinkaba nahayayaa can idubbaai dubbadii ama ubooyinkii weeyaba walxantami waa inaa wax ku nabidsataan walxantami xantamkii oo sida jalxadihieni oo kale wanaqayri waa waalkii dee qoriga ahaa kaba samaysnaa ee qori laga qoray iyo walmuqayari wixii weela ee geedka qaar la odhanayey ama zifti la odhanayey lagu rijiyeeyey ee la mariyey taas kuwaasna inaad wax ku nabiidsataan waan idiin diidayaa oo waan idinkaba nahayayaa zaada khalafu fii riwaayati khalaf baa riwaayadiisa ku siyaadiyey shahadati an laa ilaaha illa allahu caqada waaxidatan oo taasi mid keliya ahayd oo mid buu saa afartiisii baaba u laabay ama u guntay bal maalan markaa ujeeddadu mid buu kaba tiriyey khalafna waa ninkii sheekha muslim ahaa oo dee waxaan sanadka aragnay khalaf ibnu hishaam iyo cabaad markaa yaxya ibnu yaxya labadaas buu muslim ka wada wariyey xadiidkana wuxuu sheegay lafdiga yaxyaaba leh ee laakiin oo lafdigaynu soo naqlinayno waa lafdigii yaxya ibnu yaxya tamiimi eh se ziyaadadaas baa khalaf laha isagu riwaayadiisa oo wacaqada waaxidatan intaasuu kordhiyey xadiidka bal duruqdiisa aan wada wadno وxadثna abubكر بن أbي شhaybة ومحamed بن المثنى ومحamed بن بشhاar وألفاظهم متqاaربة oo raggii uu axaadiistooda badsaday saddexduba aadna uu de axaadiis boqolaalo ka wada wariyey cabdullahi bni moxamed ibn abi shayba oo had iyo goor muslim abubakr ibn abi shayba unbuu wax kaga wariya waana ninka ugu badan sidaan soo maray muslim bukhaari waxaa dhacay isaga cabdullahi ibni moxamede iyo moxamed ibn musad alcanazi iyo moxamed ibn bashaar bundar intoodaas labada dambe isku sanad bay dhinteen ayaa xadiidka uu ka wada maqlay oo muslim u wada sheekha waana sheekhyadii uu in badan laazimay axaadiistoodana kitaabka dhexdiisa uu aada u badsaday alfaada ay xadiidka ku leeyihin way isku dhow dhowdahay qaala abu bakrin markaa abu bakr wuxuu yihi xadaثna gundar can shucbata وaqaala الآakharaani xadaثna mحamed بن jaعfari qaala xadaثna shucbat abu jamra waa ninkii hore aynu soo maray un waa ninka xadiidka markaa ibnu cabaas kaba warinaya maxaa meesha uu kala duway horta xadiidka alfaadoodu way isku dhowdhowdahay laakiin sanadka marka la eego ayay wax ku kala dunaayeen abubakr muxuu yidhi waa abubakr ibnu abi shaybe eh xadaanaa gundar oo ninkan sheekooda ah laqabkiisi iyo naanaysiisii buu sheego hore inuu soo maray gundarna iyo wixii loogu magacaabay maxaa kaloo weliba gubdar sheekhiisii uu in badan laasimay iyo sanado badan hooyadii baabu qabay ayaana uu kasoo naqlinayana isaga muxuu isticmaalay mudallis maaha ee lafdiga can oo muxuu yihi xadaanaa gundarun can shucbata waa umuuraha ladaaifta isnaadka laakiin labada kale waa labada muxamed maxay yidhaaheen halkuu gundar isagu ka yidhi xadaanaa muxamed ibnu jacfarin magacii bay sheegeen waa muxamed ibnu jacfar waa gundarun waa laqabkuu isagu sheegay waana ku shuuroobo tacriif baa loogaba jeedaa iyaguna magacii iyo magacii aabbahay sheegeen maxaa kale ku kala duwan yihin halkuu isagu gudar yidhi ama moxamed ibn jacfar riwaayada hore can shucbata iyaga riwaayadooda maxaa ku sugan xadaanaa shucbatu waa inta isnaadka ladaaiftiisa ama umuuraha yare ee sheekhuna uu soo celiyay waana sheekhu usein hore usoo maray waxaa laga yaaba bukhaarigu kolkol umuuraha inaanu eegin isagu aad buu daqiiq ugu yahay alfaadaha ilaalintooda iyo siu marka xataa xaraf yar oo keliya oo ku kala duwan fa iyo wow oo kale inuu haddana uu kala sheego kala damdiyo shucba ayuu ka warinayaa can abi jamrata abi jamra waa ninkii markii dhaweyd aan soo haynay magaciisa waan soo sheegnay waxaana jiraba in horta saxiixayn bal waxaa la arkaa dee abualxaakim kabiir kaba dhigayana inuu magacu keliba yahay xagga ruwaadda marka la eego ruux kunyadiisu ay tahay abu jamra ninkan aan haynuun baa jira nasr bnu cimraan waxa kale ku dhow ama shakliga la yeelanaya waa abu xamzata xamza waana mukhtalifee mukhtalif way noqonayaan waayo haddii dhibicdu meeshii kaba dhacdo ama tani dhibic ay ku biirto magaci waa lagu qaldami karaa arrin kaleanay sheegaano kutubta musalaxa kolley kuba sugnayd oo xataa suyuudaalfiyadiisa matniga uu kuba nadmiyo dee lagaba soo naqlinayo markaa aimada qaarkood oo yidhaahaan shucba wuxuu kaba wariyaa shakligan ama suuradan waxa leh toddoba mid kastaaba ibnu cabaas kaba warinayo laakiin kuwa kale magacooduu sheegayo dhammaanba waa abuxamzayaal ninkan marka ay noqoto waa idlaaqaayo ka uu idlaaqaya waa abujamra abu jabr lakiin mala muslimka mid baa dhici doona abu xamza nin la yidhaaha waa dhici doonaa isaguna ibnu cabaas kaba warinaya lakiin kuwa kale dee halkan nooguma wada sugne macnuu waxa weeyaan rag suuradan markay noqoto kunyadooda u qormi karto toddoba ayaa shucba ka wariyaayo ibnu cabaas ka wada warinaya markuu ku idlaaqa waa abu jabra kuwa kale waa abu xamza yaal adu walow la heli karo in abu xamza uu idlaaqay kitaabkeennana nin kalaa nin baa ku jiraya dee yaanu kuma badnaanin kitaabkaba taas wey qaale wuxuu ihi markaa nasr bnu cimraan kuntu waxaana utarjumu mid tarjama turjumaankiiba way bayna yaday ibnu cabaasin ibnu cabaas hortiisa ayaan anugu dadkaba uga afcelin jiray haddaan turjumaad kaba dhigno dadku ama dee waa ka islaamku weliba dhinaca ibnu cabaas marka uu joogay ciraaq oo kale iyo dee dhulku bilaadii faris baa lagu dhowaa reer farisna dhulka way deganaayeen in badanna luqadoodii baabay kuma hadlaysa xataa marka lasoo xajano taas baabay ahayd isagina inuu taa garanayo tarjamadii taa lagaba dhigo waa mid oo dee barhkood ay ishaareen iyo macnuu inuu yahay uun tarjamadu inaanu ahayn un dee shardi maaha tarjamadu luqo luqo kale laguma fasirayo taas maahe macnuu uu yahay un ciddii markay dadku bataan ibnu cabaas hadalkiisu aanu gaadhi karahayn ama hadalkiisu aanu hagaag u wada maqlayn ee iyo waxyaalo jira daraaddeed ama hadalkuu soo koobay oo u baahan in loo sii caddeeyo inuu fahamsiin jiray oo uu gaadhsiin jiro arrintu ay tabliiq tahay iyo tafiimun gaadhsiin dadkii kale uu gaadhsiinayo hadalkiisii iyo fahamsiin uu fahamsiinayo kuntu utarjimu taasi waa cibaarada utarjim laakiin meel kalea yar jirta eegta kuntu utarjimu bayna yaday bni cabaasin ibnu cabaas hortiisa iyo wa bayna annaasi oo cibaaro iyaduna halkan ususha sadan baa dhacday muslim marka laega bukhaari may dhicin marka waxa adku ay leeyihin halkan taqdiir bay inooga baahan tahay oo dee yaday ibnu cabaasin iyo wabayna annaas wax laysku cadfo meeshii ma taalo oo dee ma noqonayse wixii halkan wabayna ibnu cabaasin la socon lahaa baan qadaraynaayoo macnuu uu noqdo kuntu anigu waxaan ahaa utarajimu mid tarjama ama gaadhsiiyaba inaya ibnu cabaas ibnu cabaas hortii baan dadka hadalkiisa gaadhsiinayay amaan uba fasirayay markaasaa maxaan meesha qadaraynaa baynahu wa bayna annaas oo baynahu kala aan dhigno isaga iyo dadka dhexdooda ayaan turjumaan uba ahaa marka baynahudii baa dhacday uunoo hadalka kale ina tusaya laakiin ususha muslim baa kuba sugan walow dee ay meesha kolley bukhaari oo kale ay bayna yaday baan la socon oo wuxun bay ahayd bayna ibni cabaasin wa bayna naas oo kale oo ibnu cabaas iyo dadka ayaan u dhexeeyey u kala turjumayay calaa kulli xaal macnuhu waa cad yahay faatatu imra'atun haweeney baa u timi haweeneydaasoo tas'aluhu weydiinaysa can nabiidi ljari waa jiraartii ama imikana madax xantan baan markaa dhaweyd soo aragnay jamcu jaratin weeye oo jara ayaa jar laguma jamciyaa jiraarna waa lagu jamciyaa jaradna wax kale maayo oo jarxadaheena dee dhoobada ka samaysanun nabiidkeeda waxa lagu nabiidsado ayay weydiisay macnaha xukunkeeda maxay tahay bal xadiidka haddaba intaan gaari kol hadii laftigii nabiid yimi tii horena waa ina weel u baantiriyey xadiidkana weel baa inoogu sugnaa rasuulku wuxu uhi waxaan dikanahayaya dubbadii waa waxaan idhina waa imika dubbaduna waa tadee dubaabla markaa engegto ubooyinkeeni weeyaan un iyo jarxadihii iyo weelkaa qoriga ka samaysan iyo weelkaa lagu mariyey lagu rijeeyey ama lagu daleeyeyba qaarka ama ziftiga oo nooc waxay yaqaaneenba ah umuurahaasaan idiin diidaya imika halkan ibnu cabbaas hadalkiisa maxaa su-aashii la weydiiyey haweenayd weydiisay haweenayna weeye canabid aljar waa jamcu jarati baan idhi xatabkiina jiraartaa lagu fasiray marka waxaa lagu nebiidsadee waxa ay macnuu yahay bal haddaba xadiisku inoo socon doonaaye kolley waa sharaabkooday cabi jireen ay isticmaali jireen ama nebidu waxay uba yaqaaneen xadiidkana ma tigaabo isagoo intaa ka basisan isagoo rasuulku xataa sheegaya noogaba iman doonaaye nebiidkuna wax kale muu ahay be nebiidkooday isticmaali jireen waxay qaadi jireen ama waxoogaa timir ah ama kolkol zabiib iyo hadday helaan markaasaa biyo weel bay kushubi ku ridi jireenoo biyona way ku shubi jireenoo way radin jireen markuu muddo ku jiro habeen iyo maalin iyo waxyaalo jiro ee timirta way milmaysaa markaa markay milanto macaankeedii ama dee zabiibkiiyo wixii ayaa biyihii way macaanaanayaan oo casiir ay cabbaan oo kale ayuu noqonaya laakiin marka ay muddo joogto ee ay ma laba habeen saddex habeen oo kale wixii gaadhaan ay isku radsanaadaan wixii way khamiiri jireen way kari jireen oo waaba xumbayn jiray marka wuxuu noqonayay iyadoon wax kale lagu darin wax lagu sakhraamo ayuu noqonayay marka nebidna haddaba waa kaasoo macnaa waxa weeyaan taas bay ahayd rasuulka ilaahi salawaat wasalaamu aleyh de kitaabkana kitaabulashriya baaba dambeeya umuurahaasna ay kusoo noqnoqon masaa-ishii kale kuma tacaluqsanayd bal sii dambe markii dambe dee fi culimada qowlkood iyo waxyaale iyo nabiidkii reer lagu sheegayo isticmaalayn iyo waxyaalahaasna kitaabka de waaba ku arki doonaa haddii a la insha allahu tacala de lakiin ma dhawe waxa ay tahay markaas haddaba nabiidkaas maalinta hore iyo maalinta labaad iyo wixii wuxuu iska noqonayo dee imakaba timir haddaad biyo saasoy muddo ku milanto xataa biyo adayg hadday lahaayeen way macaanaanayeen oo shayga sharaabkee macaana casiirkunbu u noqonayay markay muddo adigu ay joogaanna waa tanoo iyagu way cabi jireenoo waanay kuba sakhraamayeen taas oo kale rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh nabiidkii uma diininoo waayo waa intaa hore o dhan waa sharaab macaan oo laiska cabi karoo xalaal ah eh, laakiin muxuu u diiday weelalka qaarkood weelalkan ama qorigaa ka samaysan ama jelxadihii ah ama ubooyinkii ah ee dee laguna daboolayey hawo gelaysaana may jirin waanay adkaydo markaa dhakso ayaa wixii isu bedelayay dhakso ayay u khamiirayeen uu isu bedelayay marka waxaa dhici karta ruuxii oo iska doonayay biyihii macaanaa inuu iskaba abow markaa waxaana kuba milmeen oon dareemin wixii inay isbedeleen inuu wixii cabow kuba sakhraamo taas baa dhacaysay rasuulku markaa haddaba wuxuu amray inay weelkaa in adaygan ay leeyihiin iyo hawe aan gelayn daraaddeed ay iyo iyadoo la dareemin xataa hadday wixii isbedeleen uu soo degdegayo inuu wixii isbedelaano lagu sakhraamo inay weelkaa iska ilaaliyaan hadday nabiidka isticmaalayaan ay u isticmaalaan sida qarbanadoodii ama sibraaradoodii oo kale waayo iyagu way ka khafiifsan yihiin kollayna waa laga yaabaa masaamta uu leeyahay inay hawa ay yar gaadho wixii aanu hore isu bedelin arrin kalena way jirto haddii weelka caynkaas ee hargaha ka samaysan ay wax ku ku nabiidsadaan markaa uu isbedelo ee dee uu ku yimaado khamiirku ee uu karo ee uu xumbeeyo waa waabuu dilaacin jiray oo markaa waa la garanayo ruuxa umay qarsoomahayn oo ama xadhiggaa iska furo oo ku xidhnaa ama bahalkiiba haba dilaace dee naqaskan badan ee ku xaniban taasoo waa la dareemaya laakiin kan kale lama dareemayo waana inoo dambaysaa isagoo rasuulku taamray amray si guud xukunkeeda marka dambaan u eegi doonaaye laakiin haweenaydani bal weelkaas ama jiraartaas ama jarada dee ha noqoto jarxad weyn ama kuusadii yarayd ee la isticmaali jiray halkee dambe wixii lagu nabiidsanayo ayaa tidhi igama waran faqaala wuxuu yihi ibnu cabaas xadiid buu ugu jawaabay waxaanad moodaa xadiidka dee jawaabtiisa ka cadne waa beri dambe ibnu cabaas inuu haysta xukunkaasi xukun caadiya sugan in iyo muxkamoon la nasakhin bal taasna waan ogaan doonaa wuxuu yidhi insha allah ina wafda cabdilqays nimankii reer cabdilqays wafdigoodii atow way yimaadeen rasuul اllahi salى اllahu alيه wasalam rasuulka ilaahay bay u yimaadeen faqaala rasuul اllahi salى اllahu alيه wasalam markay yimaadeen buu yihi rasuulka ilaahay man ilwafdu wafdigu waa ayo de waa dad namuu aqoon meel shishana way ka yimaadeen masaafaday kasoo socdeen de waa masaafo durugsan oo kun iyo dhowr boqol oo kilomitr kolley dee taqriiban ahayd halkay madiine intay u jirtay markaa wafdigu waa ayo aw man ilqowmu qowm kuwa aya bu yihi shak min arawin qaala waxay dhahan rabiicatu anagu reer rabiicaan nahay waayo cabdilqays waa badni rabiica kaba midahe cabdilqays waa jiribkoodii hoose rabiicana waa reerkii guud qaala rasuulka ilaahay baa wuxuu uhi marxaban bilqowmi aad buu usoo tarxiibiyey waa dhaweeyey marxaban bilqowmi kelimada marxabanna waa kelima ay carabiyin badan isticmaasho looga jeeda un xusna liqaa iyo soo dhaweyn waata inagu aan isticmaalno waxay kuma fasiraan macnuu inuu yahay saadafta makaana raxban soo dhawow weeye meel waasaca ayaad asiibtay ood la kulantood soo waafaqday marxaban bilqom macnaa waxaan qoomkan soo dhawaynaya waan soo dhawaynaya wey aw bilwafdi waa shakii horunbaa socda hayra khazaya wala nadaama waa hayra khazaya kuwa yaxyaxsan ama dulaysan kayrkood xaal aad wala nadaama kuwa murugaysan kayrkoodna xaal aad tihiin hayra nasay ku dabdiyaan ra way fadxisan tahay xaala ahaan baanay icraaban tahay oo lagu nasbinayaa khazaya iyo annadaama iyadoo labadaba alla geliyo kollay way soo naqliyeen alkhazaya walaa nadaama iyadoo labadaba asha laga gooyo hayra khazaya walaa nadaama uun la yidhaaho iyadoo se aniga ii taalla ta hore aanay al lahayn ta dambe ay al leedahay markaas in xagga bal mata la eego khazaya waxay leeyihin waa jamcu khazyaan khazyaanna se xayraanba xayaaro loogu jamciyo ama sakraanba sakaro loogu jamciyo khazina waa adigu ruuxa khajilsan yaxyaxsan dee wax helay daraaddeed iyo umuuro oo kale taas waa la yidhaha khazi dati fadeexada ahaydna waa takazi looba isticmaalo ama ruuxa dullaysane ihaan dee adigu taas kolley sidiisa marka la eego ama ficil xun ama wax gaadhay ama taa gaadhay iyo dee noocaa dullinimadiisa la khajilsan ee la yaxyaxsan ee taas oo kale bal nadaamana jamcu nadmaanin baaba yidhaah ama ayay kasoo jeedaa walow dee asalku markaa nadmaan baa nadaamo lagu jamciya waxay leeyihin nadmaanna macno kaluu lahaa oo macno kale dee lafdiga nadmaan leedo dadkii ama sharaab waxyaala wada cabaya dad dee meel wax ku wada cabo oo kale lakiin waxay leeyihin waa lugatun fi naadim oo naadim baa iyaduna nadmaan baa macno naadim noqota oo kuba yeelta nadmaantiilaana nadaamo lagu jamciya macno wuxuu noqonayaa bal cala luqa ahaan haddii la doono waxaa la odhan karaa w arinku wuxuu ahaaba naadim bu tan jamciisiiya laakiin jamciisii asalkaa maahae waa itbaac daraaddeed kol haddii laftiga hore khazaya kuba yimi tanna baab itbaac iyo raacin kaa hore la raacinayo ayaa ay nadaama u timi luqada carbeed intaasi way kuba badan tahay ama kalaamkooda kelimo baabkeedii lagaba kaxeeyo kelimo kaleo la socoto looga lagala mid dhigo taasi luqada waa wax jira waana kalaam fasax xataa axaadiid kale ay kusoo naqliyeenna culimadu ama kuba soo aroortayna way jiraan macnuhuna markaa waa maxay nimankani wafdiga ahaaye reerkaa kala oo dhowr iyo toban bay ahaayeene intii ka sokaysayba islaamkii ma gaadhin intii ka sokaysayba gaaladoodii bay ahayd oo dad inta lagu lagu duulay la qafaashay la laayay oo dee markii laga xoog roonaaday saa kuu yimi iyagoo dee dullaysan oo ihanaysan may ahayn waa dadkaa iyagu yimi ee bilaadoodii oo aan cid yaraan aan hore loo gaadhaynba lama gaadhayn oo reer mudar oo dhan baa ka sokaysoo wada gaalo ah ayaa yimi welibana waa qabla fatxi maka waxay yimaadeen ayay yimaadeen oo markaa iyagoo dee dad intaa sabi asiibay qafaalasho la qafaashay iyo layn la laayay iyo in laga dee laga xoog roonaaday taa la dulaysan ama la yaxyaxsan badeysan ay kuma yimaadeen oo taa murugaysan iyagoon ahayn iyagu ikhtiyaarkooda kuma yimi islaamnimo doortay ayay yimaadeenoo rasuulka ilaahay baa markaa taasuu leeyahay oo idinka dee dil iyo layn iyo sabi iyo waxyaalahaas idinkumay dhicin qaala wuxuu yihi faqaaluu waxay dhahen qaala waa raawiya xadiidka warinayay ibnu cabaas baana inoo warinaya abu saciidna waa inoo dambeeya faqaaluu waxay dhahen ya rasuul allahi inaa anagu naatika waxaan kaaga imanaynaa min shuqatin baciida waa masaafo aada u durugsan aad iyo aada u fog ayaanu kaba imanaynaa shuqo baciide ah oo ashuqa iyo ashiqa labadaba waa laba luqo mashhuure eh, lakiin waxaa fasaxo badan tan damada fasaxo badan oo qur'aankuna waatu kuba yimi waxa weeyaan oo qur'aankuna shuqa iyo qira'adiisa walow qira'ada kale waa qira'a shaada un maha qira'ada qura'ada sabcadii ay aqriyeen adigu waa masaafo aad u durugsan oo fog ayaan kaaga imanaynaa waina baynana anaga dhexdayada iyo wa baynaka hada alxaya waxa anaga dhexdayada ahaada inoo inoo dhexeeya waxa weeye hadalxaya reerkan min kufaari mudar reer mudar oo dee ballaadha oo dadkaa dee najdi iyo dhulkaa degi jiray reer mudar ayaa inoo dhexeeya waina anagu laa nastadiicu ma karayno an naatiyaka inaan kuu nimaadno <clears throat> ila fi shahri lxaraami bilaha xurmada la weeye jinsigii uman kuma wadnaa afartaa bilood mid kaba mida oo dee kolkol in hadday isiraahaan rajab oo kala kaalaya waxaa dhici kar dee intaas ay safarka ku jiraan inay bishu baxdo oo taasi laakiin bilahan kalaa saddexoo isku xiga markaasay hagaag usoo gaari karayeen bilaadoodna ku noqon karayeen ama de masaafo kun kilomitr ka badan oo soo lugaynayo socda hadhow noqodkiisa kale waxaa dhici kartaba inaanay bishiba ay baxdee adigu waa bilahaasuun haasatan hadda xaad ugu ansabsaamo saddexan iskuga ee famurna amar biamrin amar faslin fasila macnaa amar isagu fasli macnaa cad weeye oo muuqdo oo aan wixii isaga looga jeeday ay cad tahay oon ishkaal aan lahayn noo sheeg amarkaasoo nukhbiru bihi aan ugu warano man waraana cidda naga dambaysa oo nadkhulu bihi aan kuna gallo aljanata arrin aan ugu warano cidda nagama dambaysa jannadan aan ku gallo noo sheeg de dhibyaraan kuma soo noqon karna weeye qaala wuxu uhi fa amarahum biarbacin afar buu amray wanahaahum can arbacin qaala wuxuu uhi amarahu biliimaani billahi waxdahu <clears throat> in ilahay keligii la rumeeyo amray wa qaala waxaanu yidhi hal tadruuna miyaad garanaysaa nima aliimaanu billahi iimaanka ilahay la rumeeyaa wuxuu yahay qaala wuxuu idhi allah warasuuluhu aclam qaala wuxu uhi shahadtu an laa ilaha illa allah ana muxamada rasuul llah waiqaamu salaati waiitaau zakaati wa sawmu ramadaana xajku waxay leeyihin markaa lamaba waajibin bay saa de ayay raajax yeelaan markaa hore u yimaadeen haddaan idhaahno xajka sanadii lixaad baa la waajibiyey de haddii la yidhaahdo siay culimada qaar doortaan sanadii sagaalaad unbaaba xajka wujuubkiisu ahaa bal markaas bal matalan oo aan aayadii watimumra waatimu lahaa umra atimu alxaja walcumrata lilahi de aan lagaba dhigin bidaayadii wujuubka aan lagaba dhigin laga dhigo un bal maala walilahi cala naasi xijulbeyti markay soo degto la yidhaho sanadii sagaalaad markaa waktigana dee wakti xataa iyagoo dambeeyey baanu xajku markaa waajib ahayn be wasamu ramadaana wa an tu-adduu gudataan hamsan shan me khumusan khumus min almaqnimi maqnam qaniimada kaba mida intaasi u aada u amray bal arrinka inoo jira xadiidkuna waa inoo socon doonaayo horta mid weeyaane afartii uu amray shahadatu an laa ilaha illa ana muxamadan rasuullah markay mid tahay wa salaati wa itaa wasam ramadaan waa saddex afartii way dhan tahay halkana shan baa inooguma sugan markaadu culimadu waxay leeyihin walow riwaayadii hore aynoogaba dhinnayd oo nidhi afartii way iskuba buuxsamayaan laakiin dee xadiidkuna waa xadiid mar keliya wada waa xadiid keliya oo ruwaadii barhkood ay xafideen waxaanay kuwa kale xafidin eh waan tuaddu khumusan min almaqdami waa siyaado hal shanaadu uguma daray oo markuu afartii u sheegay ayuu mid kalena uba raaciyo markaa afartii ka mid maaha laakiin waa ziyaado kale oo rasuulka ilaahay iyaga kol haday ku dhowdahay haddii markay islaamaan eegagu islaamaanna kolley jihaad iyagii ku imanayo dee matalan iyaga xukum kale uma baahnaayeen bal taasi iyadu mid weeye arrinta kale jirta xadiidkii waxaa laynooguba uu rasuulka ilaahay ku fasiriyay iimaankii xadiidkii aynu jibriil aynu soo marray ama xadiidkii cumar iyo abu hurayra islaamnimo wuxuu kuma fasiray oo waxaynu soo marray markii rasuulka ilaahay mal islaamu uu ku yidhi jibriil inuu afartan inoo dee shantan uu sheegay imika xadiidka inooguma sugan marka labada shahaado la kala tiriyo mae dee xajkii baa ka maqane intan oo xajkii la socoto uu sheegay iimaankana uu kaba dhigay atasdiiq halkana tan baa kuma fasiranay lakiin arrinku waxa weeye anuun kollayna waana umuuro inoo socon doona haddii alla yidhaaho iimaanku asalkiisu tasdiiq haba ahaado E, laakiin dee acmaashan amaraadkiisa oo dhamina iimaankiibay kaba mid yihiin waana inoo iman doonaan haddii alaydhaah markaa salaadii iyo soomkii iyo zakadii iyo waxyaalahani iimaankii bay kaba mid yihiin ilahay qowlkiisi wamaa kana allahu liyudica iimanakumna salaad baabay ahayd umuuraha lagaba hadlayay bukhaarina abwaab isdaba socota salaadu inay iimaanka ka mid tahay markaas zakadii inay kaba mid tahay jihaadkii umuuro badan buu daba raaciyaa oo iimaankii kaba wada mido bal markaa waxaan leenahay un waxaa jira oo yidhaahda iimaanka iyo islaamku marka waa sida dee almiskiin iyo alfaqiir oo kale iyo alfaadaha lamidkaaho markay wada socdaan iyo mar la wada sheegana dee midna waxaa lagu fasiraa tasdiiqii midna acmaashan daahirka iyo istislaamkan daahirkaa lagu fasiraa marka ay kala jiraan iyo midkooda sheegana iimaanku wuxuu shamlinayaa wixii islaamnimadka isaguba dee waa tamaraadkii tasdiiqaas islaamkuna wuxuu shamlinayaa ina islaamkii haddii aan iimaan jirin nifaaq buu noqonayaaye tasliimkii baadinka ahaa san istislaamka daahirkaaba u shamlinayo ayuu tasliimka iyo istislaamka baadinkaaba u shamlinayaayo bal markaa marka iyada ay wada socdaanna dee sax midna acmaashii daahirkeed baa lagu fasiraya midna umuuraha baadinkaa lagu fasiri laakiin marka ay kala socdaan iimaanku islaamkii waa la jiraayo acmaashuna iimaankiibay kaba mid tahay in islaamkuna istislaamkii baadinka ahna waa keenayaa asbaabay dee si dee faqiirka iyo miskiinka ay u yidhahan ida jtamaca iftaraqa o ida iftaraqa ijtamaca tanna waa taas oo kale alislaam waliimaan ida ijtamaca iftaraqa waida iftaraqa ijtamaca macnihii waa isugu imanaya bal markaa taas ayay tahay un wanahaahum can idubaa'i wاlxantami wاlmuzafati muzafatna waa ta intana waa intii aynu sooba aragnay qaala shucbatu warubama qaala annaqiir naqiir waa riwaayadii hore inooguma sugnayd waana dee waxaa qoriga laga qoranayo weelka ah qaala shucbatu rubamaa qaala almuqayar almuqayar iyo almusafat waa islaama mid waa geedkaa qaarka la ydhaha ama ziftiga la ydhaha ay wax marin jireen sirinji oo kale ay u marin jireen wixii la mariyey oo isaguna dee marka taa wuxuu noqonaya xataa dee iyada hawana aanay soo gelayn oo iskaarkii iyo waxan iyo shayga bedelitaankiisii hore u dedejiyeen wa qaala wuxuu uhi ixfaduuhu xifdiya waxaan idin sheegay waakbiruuhu bihi uguwa warrama min waraai akhbiruuh bi ku warrama min waraa'ikum xaggiina dambe kaga warramo ujeedada marka dadkii idinka dambeeyey utagtaan u sheega waqaala abubakrin fii riwaayatihi man wara'akum waa isla macnown min waraa'ikum iyo man wara'akum abubakr ibn abi shaybaan riwaayadiisu man wara'akum kuwa kalena laftigooda ka aha walaysa fii riwaayati almuqayar riwaayada abubakarna lafdiga almuqayar kumay sugnayn waa abubakr ibn abi shayba oo sheekhadiisii xadiidka weli waa inoo socdaa waxadaanii cubayd llahi bn mucaadin qaala xadaana abixa وxadثna نصر بن علي الجهضمي qال أخبرني أbي qاla جميعا xadثna qرة بن khالد عن أbي جمرة عن بن عabاس bal ragga ma ترجamaynaye lakiin arinkan uu yihi markii hore muxuu yihi عubayd اللhi بن معاadin baa aabihii معاad بن معاad oo inagu soo noqnoqdo kaba warinaya haddana sheekh labaad oynu muqadimadiina kusoo maray aan sheegnay iyagoo qaadinimo loogu yeedhay ayuu intuu istikhaaro galay ilaahayna ti u aqbalo markiiba dhintay nasr ibnu cali aljahdamiyu ayaa sheekha muslimna horeynu usoo aragno isaguna aabihii cali bnu nasri ayuu kaba warinaya isaguna nin hiqa uun ahaa waxa weeya ninankiisuna waa hiqa labadan haddaba eg waa labada waali mucaad ibnu mucaad iyo ninkan kale ee cali la idhaaho labadoodaas baa maxay yidhahaan jamiican xaalin iyagoo wada dhan macnaa wada dhanku riwaayadun bay ku kulmeen maha shardi inay meel wada joogeen markaa ma aha ayaa labadoodiiba nin keliya ka wada warinaya xadiiska maxay wada yidhaaheen xadaثana quraة bnu khaalidi can abi jamrata can ibni cabaasi can الnabiyi salى الlahu عalيه waslm bhada اxadiiثi naxو xadiiثi shucbata waa xadiidkii shucba oo abu jamre ka warinaya maanta quraة bnu khaalid baa shucbo bedeleen wa qaala lakin riwaayadiisa wuxuu ku yidhi anhaakum waanay ka waadixsantay tii hore anhaakum waxaan idiin diidayaa weelka naftiisa laysuma diidanayn haddii cunto kale lagu shubto ama biyo lagu shubto ama wax kale ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا bاب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام هذا كان باب بيان أركان الإسلام إسلامka arkaantiisa cadaynteedii buu baab u yahay iyo wa dacaa'imihi tiirarkiisii alcidaami waaweynaa oo arkaantii islaamkii waaweynayd ee islaamkuba kuba taagnaa bal ayaa axaadiistii ku tacalluqsanayd baa halkan inooguba imanaya oo taasna tafsiirkeed iyo bayaankeed buu baabku u baabaysan yahay qaala almu'alifu raximah llahu tacaala xadasanaa moxamed bn cabd illaahi bni numayrin alhamdaaniyo قال حدثنا أبو خالد يعني سليمان بن حيان الأحمر عن أبي مالك الأشجعي عن سعد بن عبيدة عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه قال الحديث كل دور طريق بو يالان دونا oo afar dariiqani ugu horeeya ama afar sanadoo dariiqani ugu horeeyaan arki doonaa wadda qaybi way soo noqnoqon doontaa ee qaybaha hore ay isyar bedbedeli doonaa <clears throat> maxamed ibnu cabdillaahi ibnu numayr waa nin xaafid ah oo hiqo ah oo aynu muqadimadiiba ku soo maray isaga iyo aabbihii cabdullaahi ibnu numayr oo dee waxa weeyaan sanadkana caawa inooguba sugnaan doono haddii a la idhaaho oon ku arki doono isagoo intaan xadiidkan kuba jirno kaba warinaya labadoodba hiqaadii ruwaadda iyo xufaadoodii bay kaba mid yihiin <clears throat> labadoodabana ibnu numayr baa dee midna waaba isag waa inu numayr ninkan horeen haynana waa ku shuhroobayo waa nisbe awowgii loo nisbeeyey inuu xataa caaw nafteedan taa arki doonaa alhamdaniyuna waa reer yeman adugu reer aada u badnaay oo yeman ahaayo isku waqtina islaamay rasuulka ilaahay xayaatadiisa akhirkeedii waqtigii cali bn abi aalib yeman yimi markaa waxaa jirta sidan horeba usoo sheegnay hamadan iyo hamdan ee laakiin saxiixayn asal ahaan inooguma sugna hamadan magaaladu kuma sugna waxaa saxiixayn ku sugan oo dhami waa reer kan uun ee <clears throat> inaga baktiyo waxaa saxiixayn ku sugan oo dhami waa reerka ee laakiin iyadoo culimo badan magaalada loo nisbeeyo oo dee eraan bilaadeeda kuba taalla taas saxiixayn nooguma sugna ama abu khaalid waa kan magaciisii sheekhu inoo sheegay sulaymaan bni xayaan wuxuu yacni uu yidhi na horaan usoo ogaanay riwaayadiisa kumay sugnayn si haddaba ninkii loo gartay magaciisii dee riwaayana aanay uga noqon uu sheekhiisii waxaanu ka maqlin uu markaa ka sheegayo ayuu yacni de laba yimi waana nin isaguna atbaacu taabiciintii kaba mid ah kuwoodii dambe khaasatan weliba qolaa kasii yar dambaysa oo sufyaan ibnu cuyeyne iyo dabaqadiisii buu noqonaya <coughs> marka hore yaanu la sinaayn raggan dee ibnu numayr oo kale iyo martabadooda gaadhsiisnaan de waa ninkaa waxa weeyaan jamaacaduba ay wax ka wada wariyaan weeyaan oo nin aimada qaarna ay tawsiiq aduu kollay la tawsiiqiye weeye wuxuu ka warinaya abi malik alashjaci abi malik alashjaci dhowaan baan magaciisa matniga ku arki doonaa xadiidka dariiqa kale markuu inoo yimaado oo inoo iman doono haddii ala yidhaaho waa nin sacd ibnu daariq baa la yidhaha waana nin taabiciya weeye oo bukhaarina tacliiq kaga wariyo muslim iyo qolooyinka kalena ay ka wada wariyaan laakiin waa nin taabiciya isaga iyo ninka uu kasii warinayo hiqa ah oo rijaasha lixda ah kaba mida ah sacd ibnu cubaydata ama saxaabigu can ibni cumar weliba arrinta kale sanadka ku suganna saxaabiga mooyaane intan kale o waa reer kuufa niman reer kuufa ah dhammaan sheekha muslim iyo ilaa dee intaas oo sanadkii waa rag reer kufa iskala warwariyey <clears throat> wuxuu yihi markaa ibnu cumar can inabiyi sala allahu alayh wasalam qaala anahu qaal buniya waa la bineeyey alislaamu islaamnimadka calaa khamsatin shan rukni ayaa lagu bineeyo lagu dhisay islaamnimadka oo islaamnimadkiibaa waxaa lagu shabahay guri tiirar shan ah oo ad ku taagan haddii tiirarkaasi meesha ay ka wada baxaan ama midkoodba gurigi ma jirayo haddaba islaamnimadka waxa lagu aasaasay lagu dhisoo lagu baneeyey shan tiir waa maxay shantii nawatan calaa an yuwaxad allahu in ilaahay la waxido haddii ilaahay subxaana watacaala tawxiidkii la qiro isaga u mooye wax kaloo xaq lagu caabudaa inaanu jirin dee qaybtii labaad ee shahaadadna way la socotaay oo ah waa shahaadatu muxamada rasuululahna xadiidka riwaayaadkiisa kalena way nooguba iman wa iqaami salaati salaada ogitaankeeda la ogo salaadii oo dee waktigeedii loo ilaalinayo waxyaalihii ay lahaydba oo la daa'imo waitaai zakaati zakada bixinteedii oo zakadii oo la siiyo ciddii mudatay ee dee ilaahay subxaana watacaala uma gooyo isaga qaybiye la siiyo lafdiga itaana dee waa aataa yuutii iitaa'an waxa weeyaan masderkiisii waayo waa bimacnaa acdaa yucdi icdaan waa siin bixin la bixiyo azakaata markaa zakadana xagga marka la eego kor dee macno masder ama isma masderba haba noqotee baa loo isticmaalaayo macno taskiyay noqotaa taskiya kolla waxaa loo isticmaalaa waa cayn ama qadarka la bixinaye maalka ah qadarka la bixinayo maalkaa marka maantaba marka ay macnaa cayn ahayd oo iita zakat waa wixii qadarka ahaa ee maalka ahaa ee la bixinayey oo la bixiyo la siiyo ciddii mudatay waayo haddii ay tahay bimacna taskiya iyo sakayn wax la zakeeyo ay tahay iyada dee siin may noqoteene ficil baabay noqon laydoo waladiina hum <clears throat> lizakaati faaciluun waaba dee macnaha leedahy waa zakadii kuwa samaynaya oo taasi waa bimacna waxa weeyaan cayntan maaha aan leenahay waa qadarka mukhrajka ee waa bimacna taskiya iyo ficil wax la sameeyo zakadii bay la imanayaan waa macnaa way sakaynayaanoo waxay dee markaa zakadii ama taskiyadii waay ayaa laba imanayaan oo dee culimadan luqadii ama imansada ibnu asiir iyo hortiina zamakshari iyo kutubta qariibka xadiid kale ay soo naqliyaan qorooyin dee halkaa ku qaldamay oo wاladiina hum lizakati faaciluun intay kuma fasireen ama ay u qaateen inay tahay macnaacayn ama qadarka la bixinayo yidhi markaa tarkiibkuyo isma qabanayo macnaha halkan ictiraadiya waxyaalaha oo yidhaaheen jahli iyo garasho la-aan bay dhinacaas ama waxyaalahaasi ugaba yimaadeen labada macno waa markaa laba macnoo jiro kelimada ama lafdigu inoo keenayo ee midba sideedii markeeda la joogo ayaa lagu laqbaynayaa ama lagu fasiraya wa رمضان ramadaana bisha ramadaan soomkeeda la soomo iyo walxaj waa shantii arkaantii islaamka iyo xaj taas baa lagu dhisay oo lagu aasaasay xadiidka duruqdiisa waan wada dhammaysan doonaa faqaala rajulu nin baa wuxuu yidhi alxaji wa siyaami ramadaana oo dee waa isagoo ibnu oo dee halkan horreysiintan uu imika soomka ramadaan buu horreysiiyey xajkiina waa dambaysiiyey malaa deetuu yidhi dee malaa waabayn in la horreysiiye xajkii oo ramadaan la dambaysiiyo mal haddee aynu saa u maqlayna waa suurtagal isagoo de waxaan ictiraadka keenay ninkana yaziid ibnu bishrina sagsaki baa la odhanayay saa khadiibya ay soo naqliyeen oo wuxuu ujeedadiisu ahayd waa isagoo u laqinayaba eh halkaa ibnu cumar ka yidhi wa ramadaana waalxaji inuu leeyahay may wa itaai zakaati waalxaji wa siyaami oo in saa la yidhaaho soomka la dambaysiiyo qaala ibnu cumar baa wuxu uhi laa mays san rasuulka ilaahay uga maqlay maaha sidaase arrinku waxa weeye siyaami ramadaana waalxaji ramadaan soomkeed iyo xaj oo saasaa anigu xadiidka walow owda ani tartiibkeenahayn dee culimada intooda badan nuxaadu walow shuduud min anuxaat iyo in badan oo shaaficiye ka mid iyo kolka la yidhahan tartiib bay keentaa laakiin dee taa ay doortaan ay tay inaanay tartiib faa'iidaynayn haddana dee si uu maqlay iyo lafdigii buu ilaalinaya bal wax ka duwan baan arki doona oo <clears throat> wuxuu idhi haakadaa saas aan samictuhu maqlay min rasuuli llaahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilahi anigu saasaan uga maqlay isagoo saa u kala horreysiiyey <clears throat> waxadaanaa bal xadiidka waan sii raacin doonaa duruqdiisa dee wax weyna waa xadiidkii ilaa arbiciinkii aan kusoo dhiganaynay ama kusoo wada dhigatay umuurahiisu waa aad bay uga cad yihiin laakiin waxyaalaha dee inagu halkan aan imika bal laysku baraarujin karo un baan dee macnihiisa guud ee la wada garanaya aan ahayn un baan yar eegaynaa umuuro yar jiroon xataa luqaba haba noqdeen وxadaثna sar <clears throat> بن cثman العaskariي qala xadaثna yaحya بن زakriya qala xadaثna sacd بن ضاriq qala xadaثnii sacd بن cubaydaة الsulamiy عan iبn cmr عan النabiyi slى الlaه عليه وsلم qala anahu qaal sanadka laba nin baa soo kordho mid waa sheekha muslim midna waa sheekha sheekhiisa sheekha muslim waa dadka atbaacu taabiciintii laba kulmay waa nin kitaabka muslimun kuba sugan waana nin hiqaa weeye bal xaafidah walo yidhaahaan gharaaib buu leey macnaa axaadiis badan oo kolkol ama gharaaib uu isagu la gooni noqdo oo dee taas ba waxa weeyaan uu leeyahay lakiin waa nin xaafido oo hiqa ah oo dee bal sheekha muslimna ah kitaabka muslimna inooguba sugan ama ninka kuxiga waa nin dee rijaasha lixdaa kaba mid ah atbaacu taabiciintii dadkoodii dambe kaba mid ahaayo isagu hiqaa mutqina <clears throat> yaxya ibnu zakariya ibnu abi zaa'idata la yidhaha aabihiina waa nin isna rijaasha lixdaa kaba mid ah waxbuu aabihiina kaba wariyaa isaguna dee nin hiqa oo dadkii siqaara taabiciin la mucaasarooday walow isagu cid saxaaba arkay aanu jirin zakariya ibnu abi zaa'ida laakiin kitaabka uu inoogu sugnaan doonaaye halkan inooguma sugna imaka aabihii kama warinaya ama ninkan sacd ibnu daariq waa ninkii aynu soo aragnay abu malik alashjaci kuyadiisa iyo nisbadu ku shuuroobay magaciisi kan weeye oo abu malik alashjaci inta dambena xadiidku waa raggii horewn qaala xadaanii sacd bnu cubaydat asulamiyu can ibni cumar can nabiyi sala allahu alay waslam qaal bunya lslaamu calaa khamsin islaamka waxaa lagu bineeyey shan calaa an yucbad allahu in ilaahay la waxido la caabudo keligii oo yukfara bima duunah waxa isaga duunkii ahaadee laga kufriyo waiqaami الsalaati waitaaءi الzakaati waxaji اlbeyti wa sawmi ramadaana markii hore ramadaan soomkeeda horeeyey imikana xajkii baaba horeeya xadiidkuna waa xadiid ibnu cumarun ibnu cumar hadalkiisuna waa ta aan soo aragnay waan kusoo yar laami doonaa waxaji lbeyt wa sawmi ramadaana kalayna bukhaari <clears throat> kitaabkiisa habku ku binaysan yahay faayo markuu iimaan iyo cilmi iyo taa ka baxe uu bilaabo dahaaro ee hadhow salaad buu ku xigsiyaa zakaa ku xigta xajku ku xigsiyaa soomku uu dambeeyaa tartiibta bukhaari weeye oo ah san buu kuma salaysan yahay ee muslim isagu saas maan bal markaas laakiin wixii bal waan soo laami doonaa halkan dee waa umuuro kolle aad u muhima ay dee ama dee maxaa keenay ibnu cumar xadiidkiisi weeye isagoo markaa hore diidanaa haddana halkan riwaayadii in isaga san lagaba soo naqliyo laakiin labada riwaayo kale aan wada gaadhayna xadaثana cubayd لlahi بn mucaadi qala xadaثana abi qala xadaثana caasim qaaladan aan soo dhex gelinaya way xadfan tahay lakiin waa la aqriyaa culimada qaar de waxay kula tiriyaan isa ibnu salaax iyana khada xagga riwaayada noqonayso qaalada oo laga tago walow dee malaa luqa ahaan loo helayo tawjiih saasuyodii xaafid ama hortiina lagama soo naqliyey laakiin haddana waxay leeyihiin khad ahaan bay xadfan tahay sida kale oo de hadalkiina eeg wax noqonaya xadathana cubaydullahi ibnu mcaad baa noo warramay marka wuxuu yidhi qaala xadathana abi qaala isaguna wuxuu yidhi xadathana markaa macni waa jira laftiguna waa la xadfay laakiin marka la eego sanadka la aqriyayo waxaa dee saa aimada qaarkood kuma tiriyaan khada xaggii inay noqonayso walow riwaayada ay ku ansaxayso riwaayadii ninkii saa ku wariyay waa ansaxaysaye laakiin ma toosna ay leeyihin oo qaaladan aimakaan ku celcelinaya waa aad markaa meesha ku jirta weeye qaala xadaanaa caasimun marka aabihii baa maanta cubaydullahi bni mucaad ee waynu horeynu usoo aragno isaguna waa nin imaamo hiqa mucaad ibni mucaad alcambari cubaydالlah ibn mcad labadooduba horaan usoo aragnay caasim xadaanaa caasimu wahuwa ibnu moxamed ibni zayd ibni cabdillahi ibni cumara can abihi qaala caasim baa xadiidka inoogu sugan oo caasimo kala duwan ba insha allahu tacaala sanadkaba inoogu iman marka caasimku ku yahay waa kan inoo caddeeyey muslim muslim baa caddaynaya riwaayadiisii kumay sugnayn oo way garanayeen laakiin dee inagoo kale si inoogu bayaamiyo oo caasimkani waxa weeye ibnu moxamed ibni zayd ibn cabdillahi bni cumar oo cabdillahi bni cumar baa aabihii u awowa marka yuu ka warinayaa caasim waana nin iqo atbaacu taabiciintii raggoodii ahaaba ama dabaqadaasa aabihii buu ka warinaya aabihina waa kan magaciisa lagu sheego waa maxamed ibnu zayd ibnu cabdillaahi maxamed ibnu zayd kaas ayuu ka warinayaa awowgii oo cabdillahi bni cumar oo awowgii ah isaguna waa dee imika maxamed muzadi waa nin taabiciya waa tan awowgii uu la kulmay bal afartii cabaadilaba waxbuu ka wariyaa oo cabdullahi bnu zubayr iyo cabdullahi bnu cabaas iyo cabdullahi bnu camr bnu caas iyo awowgii cabdullahi bnu cumar intaba cabaadilada waxbuu ka wada wariya oo nin hiqaana marka qaala qaala cabdullahi qaala wuxuu yihi markaa maxamed ibnu zayd waa aabbahan ba wuxuu yihi qaala cabdullaahi waana awowgii isaga cabdullahi bnu cumar bn alkhadaab waana ninkii xadiidka aynu kusoo aragnayn qaala rasuulu llahi salى اllahu alayhi wasalam bunya alislaamu calaa khamsin waa riwaayadii aynu soo arki jirnay waa tan ee kutubtii kale inoogu sugnayd lafdigii calaa khamsin shahaadati an laa ilaha ila اllah wa ana muxamada cabduhu warasuuluh marka calaa an yuwaxad allahna macnaheedu taas bay ahayd noqon calaa an yucbad allah wayakfura bima duunahu haddii aan blan ilaahay la caabudo wixii duunkii laga kufriyo rasuulka ilaahay aan la raacin aan isagiina la qirin dee risaaladiisii taasna may noqonayn cibaado oo bal markaa taasi shaati an laa ilaha illa allah wa ana muxamada cabduhu warasuuluh wa iqaami salaati wa iitaa'i zakaati wa xaji lbeyti wa soomi ramadaana riwaayadii dambe ay la tahay riwaayadii ugu dambeysay waxadaanii ibnu numayrin qaala xadaanaa abi kolleyna u yar baraarutaan weeye markii dhoweyd waxaan soo haynu inoogu soo bilaabnay xadaanaa moxamed ibnu cabdillaahi ibni numayrin ilhamdaaniyu maanta ninkiibu muxuu ka cabiray ibnu numayr numayrna aabihii maaha waa awowgii waa nisbe awowgii u tiiriyey ninkii ina numar waaba kan aabihina xadaanaa abi markii hore kumuu jirinoo moxamed ibnu cabdillahi wuxuu ka warinaya abu khaalid alaxmar laakiin imanka aabihii buu ka warinaya xadiiskuna waa kii unbuu noqon doonaa aabihiina waa haddana waa sanad afraadba xadaana abi xadaana abi cabdullahi ibnu numayr ah isagaa ibnu numayraba labadoodaba waataan idhi waa kan dee midna waaba isaga ibnu numayr kana waa u yimaada iyadoo awowgii loo nisbeeye qaala xadaana xandaratu xandara ibnu abi sufyaan waa nin safaan ibnu umaya aljumaxi abtirsiin kuba gala ninkaas baa noo waramay oo waxa weeyaan taas nin iqa ana weeye qaala samictu cikrimata bna khaalidin cikrimata bna khaalid ibn alcaas ibn hishaam ibn lmugiira waa reer mugiira qoyskaa ballaadhnaa reer bani maqsuum ee khaalid ibn walid iyo reerkoodii ayuu kaba mid yahay oo bal matala waana nin iqa ah ninkaas baa wuxuu ihi waa noo waxaan maqlay cikrimahaasoo yuxadisu u waramayo daawusan eeg safaan xandala maqlaya wuxuu maqlay cikrimatu bnu khaalid akram ibnu buhaarina markaa wuxuu la hadlayey uu xadiidka u sheegayey daus markaa daus ibnu kaysaan alyamani maxaanu ku yidhi ana rajula nin baa qaala yihi licabdillaahi ibni cumara alaa taqzu miyaana duulayna cumarow maxaad u duuli la wey oo duulimaadka iyo jihaadka u tegi weyday iyadoo dee uu yahay dirwata sinaam ilislaam u heerkaa sare islaamnimo kaba joogo miyaana duulahayn buu ku yidhi ninkana xaafid ibnu xajar wuxuu soo naqliyaa magaciisa xakiim in la odhanayo riwaayada weliba lafdigan muslim ma lahayn haddana sharxii waa ku suganta waay oo sharax waa soco dee kolley waaba qaamuusa sunna in xakiim baa la odhanaya halkana yaziidka hore mooyaane ma sheegin walaa ay kaba dhacday sheekhan sheekh maxamed cali oo dee kitaabkana horta dee inuu dhameeyey mooye wado <clears throat> halkan oo kale inuu ninkii horen kuba fasiray ay laba nin kale yihiin alaa tabzu faqaala wuxuu yihi ibnu cumar inii anigu samictu waxaan maqlay rasuul llahi sala allahu alayh wasalam yaquulu xaaluu ku qowlayo ina alislaama buniya calaa khamsin shaati an laa ilaha ila allahu waa tii riwaayadii horeba inoogu sugnaydo waa baab iktifo uun weeye ama raawigii baan soo dhammayn uun oo xagga ruwaadii un kaba dhacday wa iqaami salaati wa iitaai zakaati wa siyaami ramadaani wa xaji lbayt baabkii axaadiisii siyaama duruqdii xadiidka waan dhammaynay xadiidkana waa xadiiaan dee axaadiia waan kaba soo bilaabanay markaan cilmigaa bilaabanay ama nin kasta waan lasoo aqrisay arbiciin dee soo aqrisanay mala inaguma jirto marka laba arrimood unbaabad yar eegid leh mid waa in riwa in mid waxa weeye lafdiga hore bunya alislaamu calaa khamsatin riwaayada hore kuba sugan ti in waxa weeye taasaa ku sugan ta saddexaadna adugu horta taas baaba kusugan walow dee malaa aniga imay dhicinta kale o dhan calaa khamsin baa ii dhacay shuraaxduna ay soo naqliyaan dee malaa riwaayada iyada mid ahaan inay iyadu lafdiga calaa khamsatin dhacday lakiin nusuusha ku yar kala duwan ya waxaa ujeeddadu ay tahay taa hore calaa khamsatin baa dhacday kuwa dambena bal haddaan ku wada dayno calaa khamsin baa dhacay waxaana imaam nawowi uu halkan leeyahay radia allahu tacala canhu walow isaga dariiqa afraad ee inoogu dambeeyey ninka uu ku lahaa ibnu cumar alaa takzudan isaga dee si usuushooda ay kusoo labdiyeen calaa khamsatin taa ay ahayd laga yaabana hadday dee innaga qaarkood inoogu sugan tahay usuusha way kuga sugan tahay anay dhacdeen lakiin bacd alusul way kaba dhacday si iyaguwa soo naqliyaane wuxuu leeyahay dee labana imika waxaa dhacay ama midna calaa khamsatin kuwana calaa khamsin baa dhacay wuxuu leeyahy waxba ishkaal ma jiro mid kastaaba waa saxiixo in haddii la yidhaha calaa khamsatinna tamyiiskan xadfan ama dee ayaa aan qadaraynaa mudakar qadaraynaayo markaa macnuum muxuu noqon buniya alislaamu calaa khamsati arkaanin oo jamcu rukniya haddii calaa khamsin la yidhaahna waxaa arrinku yahay buniya alislaamu calaa khamsi dacaa'ima ama calaa khamsi khisaalin sidee waxau xadfani uu mu'anas u noqdo maxaa taa kuma kalifo culimmadu halkan ay taabanayaan oo ay halkan usoo qaataan ay kelimada u tawjiihinayaan iyo riwaayaadka naxwada marka xaggeeda la joogo hay-adda waxayd qaacidadii naxwadu tiradu markay saddex ilaa toban halaata ilaa cashara markay taas intaa u dhaxaysa marka waxaa macduudkii la tirinayaa mudakar yahayna cadadkaa markaa la ta'niisiyaa oo marka waxa macduudka uu khilaafa unkoodh oo haddii macduudku isagu mudakar yahay cadadkii waa la ta'niisinaya hadduu macduudku uu yahay mu'anasna cadadkaa la tadkiiriya marka imikana calaa khamsatin iyo calaa khamsin baa dhacay sabay midna waxay qadareen calaa khamsatin markay tayna mudakar bay qadareen oo calaa khamsati arkaan sidee qaacidadii ay waafaqdo markan iyada calaa khamsin la yidhina muanas bay qadareen inay isaga cadadka had iyo goor alcadad yukhalif almacduud markay noqoto saddex ilaa sagaal bobil masalan iyo saddex markay sagaal noqoto si la idhahdo lakiin arrin kalea jirta oo halkan aan inoogu sugnayno inana anfacaysa si guudba oo kolkol aan san dariiqaa kaba baydhi karno markan la odhanayo macduudku hadduu mudakar yahay cadadka waa la ta'niisin hadduu macduudku mu'anas yana cadadkaa la tadkiiriyaa waa marka uu macduud waxa weeyaan macduudkiina la sheego tamyiiz ahaanna loo sheego uu ka dambeeyo cadadka haddii labada xaalo la helo waa sax waa taas laakiin haddii macduudkiiba uu xadfan yahay labada wajba way bannaan haddii macduudkuba uu xadfan yahay waxaa kaloo la mid ah haddii uu macduudkii aan xadfanayn laakiin cadadkii uu kasii horeeyo oo iminka meel waxaan odhanaynaaba imika eg tiscatu rijaalin sax rijaashii waa mudakar cadadkii ayaan bal maalan ta'niisinaynaa laakiin waana markaa saasoo kale wixii way dhanyihin si haddii bal rijaal ay inoo horeyso oo rijaalun aan idhaahno rijaalun tascun iyo rijaalun tascatun labaduba way inoo badnaan tahay kol haddii horey waxaa kaloo lamid a ah, inagoo rijaal ujeedno haddii aan la xadfo oo la idhaha tascin markaas oon tadkiirino iyadna way banaanahaysaa labada arrimood iyada taasi sharaxa idinkuma sugna lakiin de waa kollay waxa jira weeyaan de bal matalan kutubta naxwadaba intooda waa sax inoogu sanse xashiyada khudar iyo taasi waa mid waa iyadoo luqay kuba tacalluqsantahay arrinta labaad ee jirta waxa weeye xadiidka wixiisa kale way noo cadyihin be ibnu cumar wuxuu yihi markii hore alxaji wa siyaam ninku markuu yidhi siyaam ramadaan alxaj haddana waxaan aragnay duruqdii dambe iyadoo balxajkii uu horeeyo soomkii ramadaanna uu dambeeyo taas ayaan aragnay in laba riwaayona waa isku dhinac laba riwaayona waa isku dhinace bal adigu tay culimmadu halkana ay ku jamciyaan ama ay suu geeyaan imaam nawi kolle waa dariiqadiisana waa iska macruuf markay umuurahaasoo kale ay yimaadaan oo wuxuu isagu kaba dhigayaa labada xaalaba inay soo arooreen labada siyoodba ibnu cumar kuba maqlay marka markaa hore deeta isagu ta hore aqili wa siyaam ramadaana walxajiya ninku yihi alxaju wa siyaam ramadaane inuu leeya war waxaanan cilmi u lahayn oonan macrifo u lahayn waxba ha igu bushiina tani way jirtaayo waa wax jiroo rasuulka ilaahay ama kama maqlay markaa ta kale uu ka aamusan yahay markaasoo in si kale ay jirto dee samaaceeda ma anfiyayo hadalkii uu kaba aamusay hoona sheekh maxamed ali aadamna isaga kuba raaco ama in jawaab labaad uu yimaadaa waa inuu labadaba kuba maqlay mid markaa iloobay oo dee markan la weydiinaya laakiin kollay aimada kale siay raajax yeelaan waxa weeyaan dhib ma lahaa ibnu cumar waa kaasoo wuxuu inoo sheegay inuu rasuulkii ilaahay ka maqlay wa siyaami ramadaana walxaji saa ugaba maqlay ta kalena ruwaadii waa kuwanoo kala oo dee wawduna kol haddaanay tartiib faa'iidaynahayn in waa alriwaaya bilmacna unbay ta kalena baabkeed noqonaysaa oo min baabi ariwaayati bilmacna ayay tahay oo markaa riwaayadiisa hadday taa noqotay qolooyinkan kale tan kuba wariya ruwaadii ahaa waa xadiidku ay macno kusoo wariyeen xaggan taqdiimka iyo taakhiirka ee walow lafdigii labadii laftiba ay jireen oo lafdi macno loo bedelay aanu jirin eh bal markaa taasna waa tawjiihi kale ama waxyaalaha kale xadiidka nooguma sugan ee umuurahan arkaantii islaamku iyo inay taa tahay arrinta saddexaadan yar odhanna waxa weye ibnu cabbaas ibnu cumar waxaa lagu yihi alaa taqzu xadiidkuu ku jawaabay marka ujeedadiis waxa weeyaan gazigan dee iyo jihaadku laysa bilaasimin cala alacyaan kuwani waa arkaan ama furuud cayniya ruuxna ruux aanu ka kaafinahayn ruux kastaba laga doonayo bal ay ku waajibeen sida zakada iyo xajka iyo haba noqoto kii aanay kuba waajibina laakiin waa furuud cayniyo ruux kastaba laga doonayo amaa xajku isagu furuuda cayniga ah ka mid maaha ee waa furuuda kifaayaduu kaba mid yahay taas baa ujeedadeeto islaamkii shantan buu ku binaysan yahay shantiina qaswigaasi kuma jiro maxaad aniga markaa taa ii leedahay weeyaan ujeedadu dee waa jihaaday waqtigii rasuulka waa jihaaday dabadiina waa jihaaday intii laakiin waa baryo dambe oo dee nin uu yahay tan lahaa oo markaa kolley islaamkiina uu hagaag istiqraar dhan oo bilaadii faris la furtay oo bilaadii jaziirat alcarab oo dhan de laga safeeyey waxaan bal matalan islaam ba ahayn oo ilaa masr iyo markaa lama joogay ama de mabal waqooyiga africa iyo ilaa de markaa tunis iyo dhulkaa lama gaadhsiisna ama de waqtiyada dambu soo gaadhay ahayd ah. bal markaa wuxuu leeyahay un arkaantii islaamka isagu kaba mid maaha bal matalan taas bay intan hadalkiisa ujeedada aytan baablamri biliimaani hadakani baablamri amarkii biliimaani iimaanka la isba farayo weeye bilahi tacaala ilaahay la rumeeyey wa rasuulihi sala allahu alayh wasalam rasuulkiisa iyo wa sharaa'ici diini diinta sharaa'icdeedaba la rumeeyo laguna camalfalo weeye iyo wa ducaa'i yeedhidii ilayhi amarkaa dee imaama iimaanka la isuguba yeedhayey iyo wa su-aali canhu weydiintii la isba weydiinayey cid laba weydiinayey wa xifdihi waa tarjamo iska dhe xifdiga taa laba xifdiyayo wa tabliigihi man lam yabluqu ciddii aanu gaadhina la gaadhsiinayo umuurahaas oo dhan buu ama dee umuurtaas buu baabkeeda yahay laba xadiid baa inoogu iman dooneen laakiin waa laba xadiid oo dee riwaayaadkoodna ay iskaba yar dheeraan doonaan alfaada ziya kala duwanna ay kuma sugnaan doonto la arko haddaan dee dhammayno duruqda iyo riwaayaadka xadiidku leeyahy labada xadiid ay leeyihin waabada cashar dheer bay noqon xadaثna khلف بن هiشhاm qال xadaثna حmاd بن زayd عan abi jمرةa markaa rijaasha meelmeel yar mooyaan u yar bahan تنbih ama laftiga magaciisa in la cadeeyo mayo kol haddaan qayba sheegnay inta kale imaka waan waqti casharkaan eegana si inoogu socdo waayo wa inoogu soo noqnoqone عan abi jمرةa qaala abi jمrahan baa yidhi kanun baan odhana abi jمrahani dee kunyadiisan baa aada loogu ugu shuhroobay abu jabrata adulaciyu waana nin taabiciya ah. magaciisa nasr bnu cimraan baa la yidhaahaa waana nin hiqa ah oo taabiciya ah, taasba weye marka abu jabrahaas baa wuxuu yidhi qaala samictu waxaan maqlay ibna cabbaasin cabdullaahi ibnu cabbaas baan maqlay xa sanad labaad buu isagoon xadiidkii inoo sheegin ayuu sheekhu dib ugu laabmay xaadna waa tii taxwiilkayd oo wuxuu yihi markaa muslim muslim baa leh وxadثna yaحyى بن yaحyى wlfd lah أخbarana qala أخbarana عباad بن عباad عan أbي جمرة عan بن عabاsi qala أنه qاl labada sanad ma kala caalisanaa mid kasta waa marka la eego mslim sheekiisa ilaa صaxaabiga waa afarun mslimna sanadki ka sanadkan ka tira yari kumaba jiro asaanidiisa kuwa ugu tira yari waa kuwa afartaa isagiyo rasuulka ilahi afar ay udhexeeyaan isagu hulaaثiyaad maba laha dee kuwo kaloo afarana waan arki doonaaye laakiin waa sanad muslimka ugu caalisan ee ugu tira yar sanadka caynkan unbuu noqonaya kaa rubaaciga ah weeye marka meesha waxay isugu yimaadeenna labadoodii abujamray isugu imanayaan alfaadaho in yar kala dunaaye sheekhanoo laftigiisu kanay ahayd iyo midkoodoo samictu ibna cabbaasin yidhi midna can ibna cabbaasin yidhi ayuu dee waxa weeyaan san mid kastaba uu dhameeyey sanadkii u dhameeyey waayo haddaanay umuuraha ay ku kala duwayna ikhtilaafkaasi jirin wuxuu ka bilaabi lahaa un halkan ay isugu imanayaano abujabru kaba bilaabi lahay laakiin waa kan midna samictu ibna cabaas baa ku sugan midna can ibni cabaasin baa kuba sugan oo lafdigiibaa kala duwan labada sheekh yaxya ibnu yaxya atamimina horaan usoo aragnay muqadimadii iyo waana nina asxaabtii imaam malik ka mid oo aada u qiimo badnaana markaas ruwaadii kitaabka muwadana kaba mida se horaba usoo maro qaala wuxu uhi ibnu cabaas qadima waxaa yimi wafdu cabdilqayse reer cabdulqays wafdigoodii baa yimi calaa rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahi bay u yimaadeen waa niman carbeed oo reer rabiica reer la odhanayay waayo carabtii canaadiyiintu dee labadii reeree ugu waaweynaa waa mudar iyo waxay ahaayeen rabiic ay ahaayeen carabta dee iyagu carabtii bal aan ahayn kuwii yeman degi jire aan ahayn marka cabdulqays reerkan la yidhaha rabiicu kaba mid ahaa degaankoodna waxay ahayd gobolka ama mandiqo beriga albaxrayn loo yaqaanay waana mandiqadan bariga sacuudiga ee gobolkan alaxsaa la yidhaha iyo o dhan iyo adigu bal markaas taas baa adigu ay ahayde maaha baxrayntan imika baxrayn loo yaqaano haddaba qoladaas ayaa yimi iyagoo wafdigani dagaal laguma gaadhin dadkii ka sokeeye reer mudarba may islaamin laakiin haddana way islaameen oo islaamkay u degdegeen rasuulka ilaahay madiino kulaba kulmay oo islaamay baa gaadhsiiyey rasuulka ilaahay risaaladiisii oo markaasaa dee iyaga wixii ka islaamay baa rasuulka ilaahay wafdinimo uguma yimi dadkii ka sokeeyeyna markaa mabaaba islaamin ee reer mudar haddaba wafdigaas baa yimi cabdulqayse calىa rasuuli llaahi salى اllahu alيه wasalam faqaalu waxay idhaaheen yaa rasuul اllahi rasuulkii ilaahayow inaa anagu hada alxaya min rabiicata inaa anagu waa mubtadihii baan ka dhigaynaa hada alxaya ay akhusaasaa dee inoo dabdisan waa nasbisan tahay markaasna dee waxaan kuba nasbinaynaa dee markaa taksiis ahaan baan ku nasbinaynaa oo akus ama nakus waxaan khaas yeelaynaan u jeednaa haadal xayi reerkan ama jiri qabiiladan baa xayigane eh. min rabiicata waa xayun min rabiicata waxaan nahay reer ama qabiilo reer rabiica kamidaan nahay markaa min rabiicatadiina mubtadi iyo ayaa khabarkii baan ridanay hadal xayana takhsiis ahaan baan kuba nasbisanay waana sidii ay doorteen culimmadii ay halkan lafdigan alxayina asalka hore meeshan waa tan xaafadaaba dee imaka alaxyaaba imaka waa la isticmaalaa oo xayu kada iyo xayu kada waa la isticmaalaa waqtigeenan manaa xaafadii iyo meeshii la deganaa xaafad ahayd bay noqonaysaa oo imaka xaafadaheenan magaalada ee dee magacyada iyo tirooyinka kale leh dee axyaabaa la odhanayaaba asalku kaas buu ahaa kaasaana asal ah halkii ila meesha reer ama qabiila ay degantaa xayi la odhanayay markii dambe maxaa dhacday qabiilada nafteedii baa magacii maxalku lahaa la siiyo laguma magacaabay lianna bacdahum yaxyaa bibacdin ho de waa kaa waa la isku xidhan yahay oo dee noloshii bay wadaagsanayaan haddaba waxay leeyihin anagu bal markaan nahay waxaanu nahay reer rabiica kaba tirsan ina hada alxaya nakusa hada alxaya ayaan khaas yeelaynay ama xayiga iyagii baan u jeednaa iyo reerka iyagan e eh, min rabiicata rabiicanu kaba midnahay waqad xaalat walxaal qad xaalat way mancidayoo hor joogsatay baynanaa annaga dhexda iyadiyo baynaka kufaar mudara nimankan reer mudar gaaladoodii oo dadkii dee nejd iyo dhulkay soo marayaan oo dhan deganaa ama iyagiiyo madiine udhexeeyey intii udhexaysay oo iyagu reer mudar ah markaa may islaamin gaalay ahaayeen marka waxay leeyihin waxayna kala teedahaya oo ina kala mancinayo de inaanu dhibyaraan kugu soo gaadhna annaga noo diidaya